وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القاعدة الثامنة قاعدة السديدات الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين أحكامتا أصوشا لو نسبي عن أصول الدين والفروعية iyo axkaamta furuucda loo nisbeeyey oo axkaamta fiqiga ah axkaamta furuucda laa tatimu ilaa biamrayn kuma dhammaystirmayso laba arrin in la helo mooyaane wujuudu shuruudi wa intifaau lmawaanic labada arrin waxay yihiin shardiyadii inay joogaan waintifaacu lmawaanici wixii diidayo ishortaagayeyna inay maqan yihiin oo aynay joogin yani inay taasi dhammaystiranto mooyaane si kaleba yani markaa laguma helaayo axkaamta usuulu diinka loo nisbeeyey ee ictiqaadka ah iyo axkaamta furuucu diin loo nisbeeyey oo ah marka alaxkaamu alfiqhiya qaacidadan sheikhu wuxuu tilmaamayaa raximah ullah in waxa weeye xukun kasta oo sharci ah caqiidaha ku saabsanaado ama fiqiha ku saabsanaadee shuruuddiisoo dhammaystiran iyo wixii is hortaagayo diidayo wada maqan mooyaane si kale inaan lagu helin xukun kastoo sharcigii kama madhnaanayo ama shuruud ama mawaanic marka wixii mawaanicee diidayay waa inay wada maqan yihiin shuruudiisina waa inay oofsantoo dhammaystiran tahay haddii kale xukunkaas wuu baaqanayaa ama waajibnimadiisu ha baaqato waqtiyada qaarkood sida shuruud ulwujuub oo kale haddii ay maqan tahay ama sixadiisu markaysagaa ha baaqato sida markaa shuruudulwujuubkiisii iyo asbaabtiisiiba hadday xaasil tahay mawaanicduna maqan tahay laakiin shuruudu sixihii wax ka maqan yihiin xalka noocaasa waxay noqonaysaa inayna asixin masalan salaaddu waxay leedahay shuruud shuruuddaas oo u qaybsanta shuruud wujuub iyo shuruud sixa waxay kaloo leedahay mawaanic waxyaalo diidaayo iyo salaada shuruuddaas shuruudulwujuubkaa oo inagii shalay wax ka soo tilmaamay waa sida markaa yacni caqliga qaangaarnimada waa shuruudu wujuub oo salaaddii ma waajibayso haddaanu ruuxu caaqil ahayn misena kama asaxaysaba haddaanu ruuxu baaliq ahayn oo qaangaad ahayna salaaddu kuma waajibayso laakiin hadduu la yimaado ilmihii yaraa waa ka ansaxaysaa oo mumayisna yaho wax kala garanaayo waxay kaloo leedahay shara eh, salaadu eh, mawaanic bay leedahay sida xagga dumarka oo kale xaydka iyo nifaasku waa maanic liلsalaa waa maanic liلsalaa oo gabadhu marka intay caado qabto xayd ama nifaas ay ku sugan tahay salaadi kumana waajibayso kamana asaxayso gabadhu intay caado qabto salaadi kumana waajibayso kamana asaxayso xagga soonku isna wuxuu leeyahay shuruud waxaanu leeyahay mawaanic salaada wixii mancinaya oo maanica u ahaa soonkana waa mancinayaan oo maanic bay yihi waa saas dhaxalku wuxuu leeyahay ruuxu inuu ruuxa uu dhaxal joojiyo inuu dhaxlaa waxay leedahay shuruud waxayna leedahay haddii waxa weeye labada ruux iyagoo isdhaxli lahaa oo asbaabul irsi ay taallo shuruudul ay markaa xasishay yacni maanic la helo diidaayo inuu ruuxani ruuxan dhaxlo waxay noqonaysaa inaanu dhaxlin yacni ilmaha iyo ama inankiiyo aabbihii hadduu midkood horaa dhinto ka kale waa dhexlayay waayo sabab lirti baa taala laakiin haddii marka ay dhacdo inuu maanic yimaado ishortaaga inuu dhaxlo ma dhaxlaayo maanica waxaa ka mid a ah ikhtilaafu diin waaba kala diin midna waa muslim midna waa gaal xaalka caynkaasa isma dhexlayaan laa yariu lmuslimu lkafira wala lkafiru lmuslima waayo nabigaa yidhi sala allahu aleyh wasalam muslim gaal dhexli maayo gaalna muslim dhexli maayo hadduu ninkii qabo gabadh yani marka ahlu kitaabah ahlu kitaab waxaa la yidhahdaa yuhuudda iyo kiristaanka ninka muslimka ahi waa guursan karaa gabadh kitaabiyada in laga fiican yahay waa shay kale laakiin waa bannaan tahay ninkii muslimka ahaa inuu gabadh kitaabiyada guursado aayatulmaa-ida ayaa banaynaysa hadday tahay gabadh dhowrsoon oo aan zine iyo wax lamida marka isagaa samaynaynin gabadhaa kitaabiyada waa guursan karaa laakiin gabadhii muslimada ahayd nin ahlu kitaab ah ma guursan karto iyadu ma guursan karto nin nin kitaabi ah oo ama yahuud ama cristan laakiin ninkii muslimkaa gabadh kitaabiyada waa guursan karaa waxaa la yidhi mid baa beri yidhi oo idinka hadday idin bannaan tahay inaad guursataan dee hablaha yaga annaga maxay noogu banaanaan waa ku in inaan guursano ma cadaalad baa taas ya shubhadaa culamada qaar baa ka jawaabay waxay yidhaahdeen ay kaga jawaabeen ninkii muslimka ahaa nebigiisii waa rumaysan yahay gabadhan kitaabiyadii nebigii ay rumaysnayd lahayd diintiisii baan markaysa markaa anuun isba sheeganayaana waa rumaysan yahay labadii nebiga saas aawadeed bay ugu banaanaatay inuu guursado mar hadduu nebigeediina rumaysan yahay dee idinku n eh, gabadhan muslimadda nebigeedii ma rumaysnidin haddaad doonaysaan in idiin banaanaato nabigiisa nabigeeda rumeeya aad gursateen ya bacdu ahlicilmi ayaa shubhadaasaa uga jawaabay <clears throat> almuhim labadaa ruuxu waxa weeye waa isqabaan waana kala diin ninkii muslimkaa gabadh kitaabiyadu qabaa xikmad kalena waa ku jirtaayo haaliban dee dumarku waxay raacaan diinta marka isagaa milkeedu u haysto marka inay muslimtay marka isagaa markaa haalib ah oo badan almuhim haddii midkood u dhinto kii kale ma dhexlaayo sababtu u dhexli waayo waxay tahay waa waxa yaallo maanic maanicaas waa maxay waa ikhtilaafu addiin waa diintii inay kala duwan tahay labadii ruux ee isdhexlayay ayaa mid baa kii kala dilay ma dhexlayaa sababtu waa maya waxaanu u dhexlaynin maanic baa yaalla maanicaasi waxa uu yahay waa qatlu lmuwarif kii dhexal siinaayay oo dhaxalka u sababayey oo uu dhaxali lahaa ayuu dilay mar hadduu dilo isaga ku baxay ma dhaxlaayo alqatilu laa yaris baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam markaa maanic baa diiday umuraha ictiqaadiga xaggooda saas si leeg waxay leeyihiin shuruud waxayna leeyihiin mawaanic ayay leeyihin ruuxii baa wuxuu la yimi wax lagu gaaloobo lama gaalaysiinaayo oo gaalnimo laguma xukumaayo ilaa shuruuddii uu ku gaaloobi lahaa ay dhammaystiranto mawaanicdii diidaysay in la gaalaysiiyaanaa ay wada maqnaato masalan ruux waalan baa markaysagaa gaalnimo ku hadlay muslim buu ahaa isagoo muslim uu waashay nacuudu billahi min aljunuun dabadeedna isagoo waalan buu gaalnimo ku hadlay hal yukafar ma la gaalaysiinaya ya maya maxaa loo gaalaysiin waaya gaalnimo ku hadlay yani waxa weeye waa marfuuc اqalm rufica alqalmu can halaaثa waxaana ka mid ahayd wa can اlmajnuuni xataa yacqila ilmihii yaraaye sabiga ahaa ee aan qaan gaarin ayaa isaguna gaalnimu ku hadlay alyukafar lama gaalaysiinaayo waayo shardigii buluugu meesha ma yahay waa marfuucu lqalam saas aawadeed markaa lama galaysiina masalan ruuxii hurday ayaa hadray dabeedna markuu hadray buu wax gaalnimo ah ka soo bixin waana hurdaa hal lama gaalaysiinayo wa can innaa'imi xataa yastayqida ruux ayaa is yidhi hadal leh dabadeedna waxa weeye waa halmaamayoo hadal markaa khataroo oo gaalnimo ah ka soo baxay arrinkaasina wuxuu uga dhacay halmaam buu kaga yimi ma la gaalaysinaya maya waayo waxa maqan qasadkii baa maqan khata'a ummadda waa laga dhaafay in allaha wadaca can ummati alkhaطأa wاlnisyaana wama stukrihu calayh masalan ruuxii baa cadhooday cadhadii baa madax martay dabeed isagoo wuxuu ku hadlaayaba aan garanaynin waa wax ka soo baxeen markaasaa la yidhi waxa weeye markii aad yani markaa cadhootay yani marka hadalka gaalnimada ee caynkaasa kaa soo baxay waar igama soo bixin war wuu kaa soo baxay dadkii joogay meeshaa ka ka markhaati kacay isaguna waxa weeye cadhadaa madax martayoo waa ruux cadho xun oo waxa uu ku hadlayo ma geranayn hal yukafar ma la gaalaysiinaya maya waayo marka markaysaga waxaan yani qasadkii baan meesha jirin arrinkani wuxuu ku dhacay yani markaysagaa khata'a buu ku yimi waatuu nabigu ka warramay sala allahu alayh wasalam nin socdaal ahaa oo safar ahaa oo watay markaa awr watay awrkana sahayda iyo biyuhuba u saaraayeen daadna awrkii ka lumay meel bahgooye ana jooga halkay dadku yidhaahdaan cirkaa dheer dhulkaa dheer halkaasuu jooga ya biyo ma helaayo dad ma helaayo yacni waxa weeye waa doonay oo ka quustay dabeedna isagoo quustay oo isla kollayba wada dhimanaysa uu geed iska hoostego o iska jiifsada isagoo jiifa unbuu indhaha kala qaaday awrkiioo dul taagan buu arkay oo sahayadiiyo biyihii sidii u saaran yihiin markaas markaasuu farxay faraxii baa ka asadihiyey markaasuu wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk buu yidhi wuxuu is yihi waxaad tidhaahdaa ilaahu adna rabbigay baa tahay ya anna addoonkaagi baan ahay markaasaa wuxuu yidhi ilaahow anna anna waxaan ahay rabbigaagi baan ahay adna addoonkaygi baa tahay akhطأa min shidaة lfarax buu nabigu yihi sala اllahu alay wasalam wuxuu la kanmacay ama la halmaamay faraxa farabadnaanshihiisa daraaddeed ama asadihintuu ka asadihiyey daraaddeed ninka noocaasi ma gaaloobay ya maya marka waxa weeye sababtu u gaaloobay wa waxay tahay <clears throat> waa khata'a marka arrinkaasi uga dhacay oo wax markaa qasad iyo tacamud leh bimacnaa wax badheel la yidhahdo arrinkaas ugama dhicin wuxuu ga dhacay arrin markaa kama kaga dhacay saas aawadeed kuma gaaloobayo ruux baa la dirqiyey waa la hasbay ya oo yacni inta la garaacay baa dabeedna markii dambena qori afka loo saaray inta la cabeeyey markaasaa la haddaanaad waxaa ku dhawaaqin shay gaalnimo ah haddaanaad ku dhawaaqin inta ku jirtaba waa kaaga saaraya marihiisana ninkaasi inuu kaga dhabaynayo waa la ahaatay oo wuxuu is yidhi waxa weeye warkaa uu sheegay waa kaga dhabaynaya safaadka ma ah eraygu doonayu ugu dhawaaqay afka yacani baarkiisa uga yidhi isagoo qalbiga iimaankii ku haysta oo waxaan aad iyo aada u nacay ma gaaloobaya ruuxaas maya ma gaalooba ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani waatuu ilaahay ku sheegay fii aayati naxli aayaddii suuratu naxli waatuu ilaahay ku sheegay marka mar haddii ladil la dirqiyey oo qalbigiisii iimaankii sidii ugu xasiloon yaho qalbigiisii aanu isbedelin ila qalbiga lama dirqin karee ruux qalbiga dirqin karaa ma jiro ya hadduu qalbiga waxaa ka dooni lahaa waa gaaloobi lahaa cudurdaarna uma noqoteen waa la caqiidada qalbiga cidima taalacanaysa allah allahahayn dadku ma taalacanayaan oo ma oga marka inaad waxaan qalbiga ka niyeysay iyo inaad ka caqiidaysoo ka rumaysay kama warqabaan saas aawadee qalbiga ma dirqin karaa waxay dirqinayaan waa daahirka iyo muuqaalka sare saas aawadeed haddii waxa weeye yacni qalbiga iimaanka ku xasiloon yahay waxa uu noqonayaa inaanu ku gaaloobin dirqista la dirqiyey oo shay gaalnimo ah lagaga yeedhsiiyey alqaacida athaamina alaxkaam alusuuliyatu axkaamta usuusha loo nisbeeyey waa ictiqaadkaa loo jeedaaye waalfuruuciyatu iyo ta loo nisbeeyey waxaa loo jeedaa fiqigaa loo jeeda axkaam alfiqhiya laa tatimu ma dhammaystir mayso ilaa biamrayni laba arrin in la helo mooyaane si kale laguma helaayo wujuudi shuruudi waintifaa'i lmawaanici markaad hoos dhigto waxaad ka bedelaysaa biamrayni markaad guddana waa waxaad odhanaysaa huma wujuud shuruudi waintifaacu lmawaanic labadaa shardi waxay yihiin wujuudu shuruudi shardiyada in la helo waintifaacu lmawaanici mawaanicdu inay wada maqnaato alqaacidatu taasica qaacidada sagaalaad alcurfu waalcaadatu yurjacu ilayhi fi kuli xukmin curfiga waxaa loo bartay iyo walcaadatu caadada yurjacu ilayhi waa loo noqdaa curfigaas fii kulli xukmin xukun kasta xukunkaas oo xakama shaaricu bihi shaaric uu xukumay ka sharciga u saaxiibka ay uu xukumay walam yaxuddahu wuxuu xukumay walxaal lam yaxuddahu aanu xadayn oo wax xad ah aanu u yeelin oo mucayana qaacidada uu halkan inoogu sheegaya waa qaacidaday culamadu yidhaahdaan alcurfu muxakam curfigu waa mid laga xaakim yeeshay oo isagaa xukum ahaan laysula noqdaa waxaanu sharcigu xadidin ee curfiga lagu garan karo shayga hadduu sharcigu xadeeyo xad u yeelo sharciga xadka uu sharcigu u yeelay baa la qaadanayaa haddii sharcigu xad mucayana aanu u yeelin oo taxdiid isagu aanu ku samayn curfigaa lagu xadidayaa waa kuu naadimku uu yihi wa kulu maa ataa walam yuxadadi bisharci kalxarzi fabilcurfi xududi wax kastoo yimi oo aan la xadayn sharciga aan lagu xadayn yacni curfiga ayaa lagu xadeeya waa sida xarsiga oo kale yacni masalan marka laga hadlaayo marka laga hadlaayo waxyaalaha markaa yani la ilaalinayo ee xoolaha ku saabsan xirzi bay culamadu sheegaan waa in xirzulmithli shaygaa lagu ilaashaa sariqada marka laga hadlayo tuugada laga hadlayo shuruuddeeda waxaasi waa inuu yahay maal maxruuza oo ilaashan waa inuu yahay haddii maalkii aanu ilaashanayno xoolo dayacan uu yahay ama lumay qaadashada ruuxii qaatay lama odhanayo waa xaday oo xadka ay leedahay sariqada ama tuugadu lagama jaraayo tuugadu xad bay leedahay xadkaasu ah in gacanta la gooyo wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma ilaahay baa amray in tuuga gacanta la jaro marka haddaba xoolihii haddaanu ilaashanayn oo xoolo dayacan yihiin laguma xadaynaayo ruuxii qaatay haddaba maxaa lagu xisaabinayaa ruuxa xoolahaasi inuu maxruus yihiin oo ilaashan yihiin maxaa lagu xisaabinaya maxaa lagu eegayaa waxaa la eegayaa xirzulmisli wax la yidhaahdo curfiga waxaa loo bartay shay walba waxbaa u markaa xafidaad ah wixii u xafidaad ahaa waa in lagu sameeyaa xoolaha waxa la yaqaanaa waa la xareeyaa xoolaha waa la xareeyaa alaabada qaarkood yacni markaa waxaa la dhigaa meel yacni markaa loo bartay weelka oo kale kijinka iyo meelahaasaa la iska dhigaa waa maxruus baa loo waa xirzulmisli waa meeshii loo bartay in la dhigo laakin dahabka kijinka in la dhigo ka waran curfi loo bartay ma habeenkii bay markaysa markaa kaga timi iyadoo kijinka uu yaallo ayay kaga timi tuug baa soo dhacay yacni waxa weeye waa markaysa markaa waa qaatay ama iyadoo dee albaabku iska furay uu soo galo kijinku ka qaatay yani xirsigii waxbaa ka dhiman almuhim <clears throat> ka waran haddii dahabkii ama markaysaga lacagtii xerada ariga la dhigo oo lagu odeeyo curfi la bartay maaha soma curfiga waa khilaafsan tahay maalkaasi maxruus maaha maxay ariga xeradu ugu noqotay xirzi oo lacagtiiyo dahabka ugu noqon weyey yacni midba waxaa loo bartay in wax lagu ilaaliyo marka sidaas aawadeed xooluhu marka isaga waa inuu maxruus yahay oo ilaashan yihiin xirzigaana waxaa loo eegaya xagga curfiga xirzulmisli wax la yidhaahdo waa inuu leeyahay waxa isaga oo kale lagu ilaasho marka curfigaa loo noqonayaa lagu xadeeyey curfiga ayaa lagu xadeeyey waxaa laga qaadanayaa adilada in curfiga loo noqdo waa amur bilcurfi baa ilaahay yidhi curfiga amar yani macruufka amar macruufku waxa weeye waa kii la yaqaanay noqonaysaa sharcan yani wacaqlan waxaa kaloo la amray wacaashiruhuna bilmacruuf wacaashiruhuna bilmacruuf khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf masalan ninkii iyo gabadhii baa isqabtay waxay isku qabteen gabadhii baa waxay tidhi ninkani biil igu filan ima siiyo isna wuxuu yidhi waa siiyaa waxay isula tageen qaadiga qaadigay isula tageen wuxuu weydiinayaa markay taa isku qabteen waxay qaadato ama uu bixiyo ninkani dabeedna wuxuu eegayaa caada ahaan intaasoo kale reerkaas oo kale iyada oo kale ma ku filan tahay yani taasuu eegaya marka wuxuu ku eegayaa waa curfiga wey curfigaasi waxay ku kala duwan yihiin xagga beledada wax dhulalka qaarkood yacni marka kharash ahaan reerkaa ugu filan ayaan dhul kale ugu filnay beledadii bay ku kala duwantay miyigii iyo magaaladii bay ku kala duwantay magaalooyinkii bay ku kala duwan tahay marka curfigaa la eegayaa kolba waxa loo bartay inay ku filan tahay taasaa la eegaya waxaana la eegayaa lafteeda yani waxa weeye dadka waxa ku filani waa kala duwan yihiin oo yacni gabadh marka markaysagaa dadka wasadka iska dhexdhexaadka ah iyo gabadha waxa weeye iyadu markaa ladnaan ku kortay oo ino dee boqorad ah. ya isku biil ma ya da adigu marka hore bad bad gasho oo waxa weeye marka markaysagaa dee yani waxa weye ina taajir aada doonato de waxay noqonaysaa biil iyada oo kale ku filan inaad siiso iyada oo kale biil ku filan waa inaad siiso marka almuhim curfiga waxaa la eegayaa ashyaada wixii aan sharcigu taxdiid u yeelin curfigaa loo noqonaya curfiga ayaa loo noqonaya markaa nafaqaadka iyo masruufyada iyo ashyaada noocaasa curfigaa la eegaya qabdiga laba ruux baa wax kala iibsaday wixii waa iga qabsaday iyo maye igama qab- kaama qabsan bay isku qabteen yacni qabdi waxa noqonaya amaba isqabashada maahe marka hore qabdigu ma xasilay mise ma xasilin baa laga eegaya ya qabdiga waxa weeye ashyaadu ku kala duwan yahay curfigaa loo noqonaya oo shaygu hadduu yahay wax la raro oo la naqliyo sida raashinkoo kale qabsasho waxa u ah inaad qaadato taasaa qabdi u noqonaysa haddii waxa weeye wuxa uu yahay wax hanti maguuraana uu yahay waa maguuraan waa sida dhul waa sida ceel waa sida guri waa sida beer dee rarisimo suuragal ha waxa markaa qabdi u noqonaya ruuxan kaa iibiyey wuxuu wixii ka yaalay waa inuu ka qaataa ya waxaani hadduu furo leeyahayna furihiisa ku wareejiya hadduu isagu wixii ka yaallay ka qaato ruuxanna furihii ku wareejiyo gurigii alaabadiisi waa ka qaatay furihiina waa u dhiibay qabdigii waa dhacay marka shayba waxbaa qabdi u ah waxaa la odhanaya taqaabudkii waa xasilay baa la odhanaya mar hadduu kanna xoolihiisii qaatay kanna marka isaga yani gurigii inta loo faaruqiyey furihii lagu wareejiyey taqaabudkii waa xasilaa la odhanaya yacni sidaas ayaa lagu odhanaya marka ashyaada shay walba curfaa loo bartay cuquudda markaa yani caqdi dhacaayo waa markaa caqdigii wixii la kala iibsanayay waxay leeyihiin yani siiqa iyo odrhaah yani lagu kala iibsana guurkii saas si leh qabuul iyo iijaab ayay markaa leeyihiin marka waxa weeye waa inuu dhacaa yani markaa qabuulki iyo iijaabkii waa inuu dhacaa nin baa gabadh guursaday gabadhaas markuu guursanaayay meher lama xadidin oo lama odhan intaasaan ku mehersaday ma odhan waa mehersaday meherna lama magacaabinba caqdigina waa dhacay gabadhii way is arkeen oo waa kulmeen oo kulankiina waa dhacay hadhow ma meher la-aan bay ku joogaysaa gabadhaas ya maya waa in meher la helaa oo meher lama magacaabin xaggee laga keenaya meherulmisli wax la yidhaahdo ayaa meher looga dhigaya meherulmisli waa maxay gabadha iyada oo kale ah meherka lagu mehersaday yeelanaysaa mar haddii waxa weeye yani meherkaasi wuxuu ku waajibayaa galmuu ku waajibayaa galma hadday dhacdo mahrul mithli bay yeelanaysa iyada oo kale meherka lagu mehersado ayaa u waajibay mahrulmithliga hadda waxaa loo noqday curfu marka sidaasaa qaacidadani abwaab badan ay u gelaysaa waxaanay ka mid tahay shanta qaacido ee culamada shaaficiyadu ay yidhaahdaan aalibka axkaamta fiqigu waa u noqonaysa ay alcurfu muxakam qaacidadaasi ay ka mid tahay alqaacidatu taasica qaacidada sagaalaad alcurfu curfiga waa wixii loo bartay iyo walcaadatu caadada waa la mida yurjacu ilayhi curfiga waa loo noqonayaa fii kulli xukmin xukun kasta xukunkaas oo xakama shaaricu shaaricu xukumay ka sharciga u saaxiibka uu xukumay hadduu ilaahay xukumay iyo hadduu rasuulkiisu xukumay labadu waa soo gudagelayaan bihi xukunkaa u xukumay walam yaxuddahu wuxuu xukumay walxaal lam yaxuddahu aanu wax xad ah u yeelin ayuu xukumay wallahu aclam